alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii toddobiyo tobnaad ee ka mid a kitaabkii cumdat alaxkaam fii macaalimi alxalaali waalxaraam oo iska lahaa alxaafid cabdulqani ibnu cabdilwaaxid almaqdesi raximahu llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa baabu salaati listisqaa'i sida loogu dhawaaqaya fiiriya baabu salaati listis istisqaa'i istisqaa'i roobdoonta salaadeedii ayuu u baab yahay alistisqaa waa roobdoon al-istisqaa waa roobdoon al-istisqaa waa roobdoon marka baabu salaati alistisqaa'i roobdoonta salaadeedii ayuu u baab yahay laba xadiid buu baabka musanifku ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayh alistisqaa waxaa loo yaqaanaa dalabu suqya waraab iyo biyo in la dalbo can cabdillaahi bni zaydin ibni caasim almaasiniyi waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja wuu soo baxay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam yastasqii xaalo uu roob doonayo fatawajaha wuxuu u jeesaday u jeestay ila alqiblati qiblada xaggeeda yadcuu xaal uu baryaya ilaahay waxawala wuxuu wareejiyey ridaa'ahu go-iisiina waa wareejiyey huma sallaa wuu tukaday rakcatayni laba ragcadood labadaa ragcadoodoo jahara uu la kor u qaaday fiihimaa labadaa ragcadood dhexdooda bilqiraa'ati qiraa'ada iyo qur-aanka wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa ataa nebigu wuxuu yimid almusallaa meesha lagu tukadee musallaha ah cidda lagu tukado dayib xadiidkani dhowr masale dhowr kaba weynoo faa'iideyn waxay culummadu tilmaamaan salaadan istisqaaga iyo roobdoonka loo yaqaano sanadkii lixaad ee hijriga maray abaari dhacday oo dadku aada u abaaroobeen ayay waxa weeyaan la jideeyey oo nebigu tukaday sal alla aleyhi wasalam bil ramadaan bayna ahayd waxaana sidaa tilmaamay ibnu xibbaan kitaabkiisa afiqaat ayuuna sidaa ku tilmaamay macnaha marka la sharciyeynayey sanadkii lixaad oo hijrigay ahayd bishuna bil ramadaan ayay ahayd xadiidkani wuxuu ina tusinayaa marka la roob doonayo qiblada in loo jeensto oo la ducaysanayo waa qodob wuxuu labaadoo xadiidku inoo faa'iideeyey oan ka qaadanayna go-a in la wareejiyo go-a in la wareejiya maxaa laga wadaa qaabkii culimmadu waxay leeyihiin go-ii qaabka meeshu kuu saarnaa hadday saan uu kuu ahaa meeshii korraysaad hoos marinaysaa ama waad isdaba marinaysaa maxay maxay ka dhigan tahay go-aan la wareejinaya waxay ka dhigan tahay sida go-aas aan u kala wareejiyey xaaladdanna haysata ilaahu u kala wareejiyo biyola'aanta biyo ku bedel abaartana aaran ku bedel ilaahu dhibkaana haysta wax wanaagsan noogu bedel wey sida go-aas loo kala wareejiyay marka waa tafaa'ul wanaagsan waayo taasina waa qodob wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa salaada istisqaaga nebigu intuu qodob uu sameeyey fiiri horta wuu soo baxay waa midda labaadeh wuu ducaynayo ilaahay buu roobdoon weydiisanay roob weydiisanayay waa midda saddexaadee qibladuu u jeensaday waa midda afraadeh wuu duceeyo ilaahay buu baryey waa midda shanaadeh go'i ayuu kala wareejiyey waa midda lixaadeh laba ragcadood oo sunnaa ayuu tukaday ugu dambayn labadaa ragcadood nebigu qiraa'adooda kor buu u qaado waa la jahray waxaa ka sii dambeeya uu ku gebagabeeyey xadiidka nebigu meeshuu salaadaa ku tukaday masaajidka ma ahayn musalla waxaa loo yaqaana waa meesha ciidda lagu tukado anigu hadda islii dhexdeeda burhaan istadiya meelahaasaa lagu tukadaa soo maa marka meesha musallaha ahoo ciidda lagu tukaday ee bannaankaas ayuu nebigu yimi sala allahu calayhi wasalam oo uu ula soo baxay salaaddii istisqaha can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rajulan nin ayaa dakhala soo galay almasjida masaajidka yowmaaljumucati jumco maalinkeed min baabin albaab xaggiibuu ka soo galay albaabkaasoo naxwa daari alqadaa'i daarta daarulqada loo yaqaano xaggeeda xigay walxaal rasuulullaahi rasuulkii allana sala allahu calayhi wasalama qaa'imun mid taagan uu yahay oo yakhdubu uu khudbaynayo yakhdubu uu dadka u khudbaynayo nebigii mimbarku saaran yahay waa taagan yahay waana khudbaynayaa khudbadii oo socota jumcada ayaa nin soo galay fastaqbala wuu soo qaabilay ninkii rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama qaa'iman xaaluu yahay mid taagan ninkii dee marka khadiibku khudbaynayo qofku ka hor yimaado wejigiisa wejigi kusoo aadamay marka rasuulku soo qaabila isagoo taagan uma qaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii alle ugow khudbaa socota jumce halakat way baaba'day al amwaalu xoolihii wanqatacat way go'day assubulu waddooyinkii fadcuu noo bari allaaha alle yuqidnaa hana roobeeyo roob hana siiye ilaahay noo bari roob hana siiye intaa markuu yidhi qaala anas wuxuu yidhi fa rafaca kor buu u qaaday rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yadayhi labadiisa gacmood uma qaala nebigu wuxuu yidhi allaahuma allahayow aqifnaa ilaahuna waraabe allaahuma allahayow aqifnaa na waraabi allaahuma allahayow aqifnaa na waraabe ilaahu roobna sii ilaahu roobna sii ilaahu roobna siibi qaala wuxuu yidhi anasun anas fa wallaahi ilaahi baan ku dhaartee maa naraa maanaan arkayn fi samaa'i cirka dhexdiisa min saxaabin wax daruur ah walaa qasacatin wax jab oo daruur jabkeedna xataa kumaanaan arkayn wax yar oo xataa jab yaro daruur ah maanaan arkayn wamaa baynanaa annagaa dhexdeenna kuma sugnayn iyo wa bayna salcin buurta salci loo yaqaanana min beytin wax guri ah oo daruurta naga qariya iyo walaa daarin wax sar weyn oo meeshaa ku taalla midna qaala anas wuxuu yidhi fa talacat waxaa soo baxday min waraa'ihi gadaashiisa saxaabatun daruur daruur baa gadaasha buurta ka soo baxday daruurtaasoo mithlu tarsi tarsi mid oo mise tursi mithla tursi sida gaashaanka oo kaleeta ah falamaa goortii tawasabat daruurtii ay bartamaysatoo dhexdhexaysatay assamaa cirkii intasharat way baahdoo way faaftay humma amdarat way da'day qaala wuxuu yidhi anas falaa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa ra'aynaa maanaan arag ashamsa qorraxdii sabtan asbuuc asbuuc baa maanta loo jeeda sabti maalin sabtiya ma aha asbuuc dhan baanaa qorraxdii arag oo cirka intaa biyo iyo roob haysteen qaala anas wuxuu yidhi uma dakhala waxaa soo galay rajulu nin minalbaabi albaabkiibuu ka soo galay hore filjumcati jumcadii almuqbilati ee ku xigtay jumcadii jumcadeedii kaleeto nebigiioo khudbo u taagan albaabkii ninkii hore ka soo galay baa ninu ka soo gala walxaal rasuulullaahi rasuulkii allana qaa'imun uu yahay mid taagan oo yakhdubu u khudbaynaya annaasa dadka fastaqbala wuu soo qaabilay hu rasuulka qaa'iman xaalu yahay mid taagan ninkii fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow halakat way baabaaday al amwaalu xoolihii wanqatacat way gooday as subulu wadooyinkii fadcu noo baray allaaha alle an yumsika inuu naga haysto haa roobkan iyo daruurtan cannaa xaggeenna qaala anas wuxuu yidhi fa rafaca kor buu u qaaday rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yadayhi labadiisa gacmood humma qaala wuxuu yidhi nebigu allaahuma allahayow xawaalaynaa hareerahenna ilaahu ka yeel walaa calaynaa dusheennana allow ha ka yeelin allaahuma allahayow calal aakaami waadiraabi wa butuuni alowdiyati allaahuma allahayow calal aakaami meelaha sare dushooda ka yeel iyo wadiraabi buuraha yaryarkaa dushooda iyo wa butuuni alawdiyati webiyaasha calooshooda wa manaabiti shajari iyo geeduhu meelahay ka soo baxaan qaala anas wuxuu yidhi fa aqlacat daruurtii roobka waday way qaaday way go'day biyihii bay goyse wa kharajnaa waan baxnay masaajidkii baan ka baxnay namshiya xaalaan soconayno lugaynayno fi shamsi qoraxda dhexdeeda qaala wuxuu yidhi shariikun shariik fa sa'altu waxaan weydiiyey anasa bna maalikin anaskii ibna ina maalig ahaa a huwa asagu alrajulu ninkii miyaa al awalu ee hore maalinkii jumcada labaad ninka soo galay jumcadii hore ninka yimid miyaa qaala anas wuxuu yidhi laa adrii garan maayo addiraabu miidiin qoraya addiraabu aljibaalu ya qaala almusanifu musanifku wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala addiraabu miya addiraabu waxaa weeye aljibaalu buuraha assikaaru ee yaryar marka haddii la yidhaahdo allaahuma cala al aakaami waadiraabi addiraab waa buuraha yaryarka ah wal aakaamina jamcu akimatin weeye akima ayaa waxaa lagu jamciyaa marka la badinaya akaam ay aclaa meel ka sarraysa weeye min alraabiyati dalcadda wa duuna alhadbati meelaha waxa weeyaan sarana meelaha hoosana meelaha waaweynna way ka way ka hoosaysaa macnaheedu waxa weeyaan aakaamtu waa meel meelaha dalcaddaahoo dheer oo tuurtaana ka sarraysa meelaha waaweyn oo sarsarana aan gaarin oo ka sokaysa weeye wa daarulqadaa'i daarta daaruqada loo yaqaano daaru cumar ibni alkhadaab cumarkii ina khadaab ahaa daaruu iska lahaa radiallaahu canhu sumiyat waxaa loogu magacaabay bidaalika arrinkaasoo daarulqadaa ah li'annahaa daartaas biicat waa la iibiyey fii qadaa'i deynihi deyntiisa gudiddeedii ayaa loo iibiyey xadiidkani masaa'il badan buu ka hadlayaayo oynu ka faa'idaysanaynaa koow waxaa ka mid oon ka qaadanaynaa nebigeenna sala allahu calayhi wasalam inuu ahaa mustajaabu dacwe ilaahay dacwadiisa uu aqbalo bal waxaad u fiirisaa cirkoon xabad dhadaruura lagu arag oo aan roob lagu arag ayaa nebiga waxaa la yidhi biyola'aan baa jirta oo xoolihii way baabeen ciyaalkii way gaajoodeen waddooyinkiina waxay la go-een xoolaha baktigooda xoolihii baktigooda oo jidadkii wada daadsan wanqadacati subul xoolihii baa jidadka ku bakti oo jidadkii baa xirmayba bakti intaa markii la yidhi gacmuhu kor u taaga allahuma akisna allahuma akisna allahuma akisna waa saddex jeer cirkana xabad daruura maanaan arkayn haddaan xataa is odhan lahayn meesha marka dambe daruurta ay ka soo baxayso derbi iyo guryaa idinka xigo idinka qaranayo horey daruur u jirtay guryaba nagama xiginba isla markiiba daruur baa soo baxday dharrag way socotay cirka bartankiisa markay marayso bay daruurtii kala baxday cirka isku ballaaris kabacdina way bilaabatay inay da-do maalinkaa jumcada ah waxay da'aysay sideed beri roobkaasu da toddoba beri buu da toddoba beri buu da-ayay markaasaa awal wadooyinkiisu xoolo bakhtigood muusan xirin haddana biyaha meel walba fadhiistay weli waddooyinku waa go-an yihiin marra xoolo bakhtigood buu la xirmay haddana meel walba biyaha fadhiya waa kow dhismihii qaar ka midu waa burburay dee dadkii haddii loo socsocon lahaana gaajaha jirta oo laba dhaqaaqi karo meel walba roob baa ka da'ahaya jumcadii dambe nebigoo khudbaynaya maalinkii oo horeetana ay qorax la arkay u dambaysay intaa cirku xiran yahay baa ninu albaabkii ka soo gala ma kii horoo soo galayba mise waa ku kale ilaahay baa ka warqaba nebigoo khudbaynaya ayuu yidhi nebi maxamed oo duceebiye waddooyinkii go-e oo biyey la go-een oo xoolihii baabee oo intii kale roobba israaciya awal inti kale abaar ku hartae adeer shalay baanu kuu ducaynay markaasaad haddaa nugu soo noqonaysaa ka fadhiisa dadka nebigu muusa odhan laakiin isla markiiba haddana waa baryay markaasu wuxuu yidhi allahuma cala alakaam allahuma xawaalayna allahuma laa calayna waxawaalayna allahuma xawaalayna walaa calayna ilahu dhinacyadayada ka dhig dhinacyada xawaalayna waxa weeye roobkan dushayada ku socda hareerahayaga ilaahu ka yeel wa minman xawlakum qur-aanka sukmin arag xawlku waa hareeraha ilahu dhinacyadayada ku wareejiyo macnaha dushayada ka qaad waay walaa calaynaa dushayada allow ha ka yeeli ayib xadiidku wuxuuna tusinayaa oo kaloo aan ka faa'iidaysanaynaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ninkii u yimid ee baahida dadka u sheegtay oo yidhi abaaraha dhacay oo waa la dhibaataysan yahaa si deg degu nebigu hawsha uga jawaabay hawshaas oo ilaahay u baryay waxaa kale ummad dhan dan ka wada dhexaysa inuu hal qof keliya ka hadli karana xadiidku waana tusinaya oo xaggee laga qaadan abaartu ma ninkaa keliya haysa mase dadko dhan bay haysa dadkii dhan abaartii haysay noo ducee ilaahay abaarta inuu ka qaada hal nin baa ka hadlay soo maa maslaxo ummadi dhan ay wada leedaho caam ah waad u istaagi kartaa adoo keliga ah waad ka shaqayn kartaa dayib wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey baabkan ku jirnaa waa baabu salaati alistisqaa'i roob doonta salaaddeedii soo ma ahayn hadda nebigu waaba khudbaynayo jumcuu ku jiraye salaadii jumcada unbaa la tukaday meeshaan lama roob doonin laakiin waa la duceeyey oo ducadii baa waxay hoos gashay salaadii jumcada marka way bannaan tahay in la ducaysto oo ilaahay roobdoon la weyd roob la weydiisto ayadoon la tukan in la tukadana waa soo mara tanina maxay ku tusin nebigu muusa muusa salaad intuu u qastin roobdoon la yidhaahdo khudbadiisii buu watay waana duceeyey calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey imaamku asagoo khudbaynaya hadday dani kaa gasho inaad khudbada ka kala goyn karto o su-aal weydiin karta sheekh su-aal baa ku weydiinaya aad odhan karti soo ninkaanu nabiga lama hadlin waddooyinkiibaa go-ay oo baaba balaayaa taagan ilaahay noo bari buu ku yidhi marka imaamkuna waa la hadli karaa ayaguna way la hadli karaan dadka tukanaya laakiin dadka ayaga wada sheekaysan karin oo aan la ogolayn xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey imaamkii haddii lala hadlo wax maslaxa ummaddeeda lagala hadlo khadiibka khudbaynayay dee inuu khudbadii joojiyo hawshaas uu wax ka qabto taana xadiidku inoo faa'ideeyey wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa abaaraha iyo dhibkaas markay dhacaan xaggee loo carara soomaalidu waxay ku imtixaaman yihiin inay dha hay-adaha deeqda bixiya cuntooyinka bixiya waxaasay ka daba ordaa laakiin roodoonta markay dhacdo nebiga loo sheego le dhibkaanaa taagan ilaahay buu baryo gacmaha u taagtay ilahay buu gacmaha u taagtay allahuma aqinaa allahuma aqinaa marka xaggeebaad aadin abaar iyo xanuun iyo jiro markay kugu dhacdo allah xaggii aad bari ilaahayo gacmaha u taaga subxaana wa tacaala taana xadiidkuu inoo faa'ideynaya qofku asagoo taagan inuu ducayn karo xadiidkuu inoo faa'ideeyo fadhi inaad ku ducaysataa laazim ma aha nebigu mimbarku saarraa waa khudbaynaya meeshii buu ka duceeyey wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'ideeyo ka qaadanaynaa imaamku kor inuu gacmaha u qaadi karo oo uu ducayn karo adee maalinka khudbada weliba khaasatan markii waxa weeyaan roob doon ay tahoo kaleeto maalmaha kale nahyi baa soo arooray gacmaha in kor loo qaado allahuma inuu sidaa yidhaahda maahan waa khadiibka khudbaynaya bas dadku kor ma u qaadi karaan mushkilo ma leh way u qaadi karaan way u qaadi karaan baabu salaati alkhawf cabsida salaadeeda ayuu u baabiya lkhawf cabsi hadday ku hayso oo salaaddii haddaad tukatid aad ka baqaysay in lagu dilo salaadihii shantaabaan ka hadlaynaa salaadihii shantaha ayaan ka hadlaynaa salaatu lkhawfi cabsida salaaddeeda ceshii baad rabtay inaad tukatay markaasaad waxaad aragtay libax kugu soo socdo ama waxaad aragtay mooryaan kugu soo yaacayso rabtay inay ku disho ama jihaad baad ku jirto dagaal baaba socdo xabad baa dhacaysa salaada see u tukanaysaa saddex xadiid buu baabkan ku sheegi doonaa musanifku can cabdillaahi bni cumara bni alkhadaab waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi sallaa wuuna tujiya binaa annaga rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama salaatal khawfi cabsida salaaddeedii fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaar ka mid ah suusaa idiin qori maayo allatii laqiya fiiha alcaduwa miyuu idiin qoraya ya idiin raacnay intaa allatii maalmahaasoo laqiya uu la kulmay fiihaa maalmaha dhexdeeda alcaduwa cadowga culamada qaar baa waxay tilmaamaan intaas allatii fiihaa allatii laqiya fiiha alcaduwa inaysan xadiidka cabdullaahi bni cumar ka tirsanayn faqaamat waxaa istaagtay daaifatu faqaamat way istaagtay daa'ifatun koox oo saxaabadii ka mid ah macahu nebiga la jirankii wa daa'ifatun kooxuna biisaa'i alcaduwi cadowga ka soo horjeedkiisay istaagtay fa sallaa wuu tujiyey biladiina kuwii macahu la jirankiisa ahaa ragcatan hal ragcuu tujiyey dadkii salaadda la galay hal ragcuu tujiyey uma dahabuu deedna way tageen ayagii wa jaa'a waxaa yimid alaakharuuna kuwii kaleeto fa sallaa wuu tujiye bihim ayaga ragcatan hal ragcuu tujiye al kuwii kalea yimid waqadat way gudatay addaa'ifataani labadii kooxoodba rakcatan rakcatan hal hal ragca ayay labadii kooxoodba gooni u tukadeen xadiidkanu waa xadiid muhim ah salaatulkhawfku dhowr masala dhowrkaba waa u baahantaha in laga tilmaamo kow ilaa maalinka qiyaame laga gaaro salaatulkhowfku markastoo cillada ay timaado wey waa wax bannaan oo caadi oo jira wax wakhtigii nebiga ku ekaayo kabacdina iska dhammaaday ma aha waa jiraysaa ilalyowm way jirtaa taasi waa qodoboo waa masale muhima ah. masalada kale waxaa weeye salaatul khowfka cadow haddaad dagaal kula jirtid salaadiina gasho ka tegi maysid salaada waa tukan salaadda khowfka marka qaabo badan baa loo tukadaa qabab aada u tira badan ayaa loo tukadaa qaababkaa badanoo loo tukanayo culammada qaarkood waxay tilmaamaan lix iyo toban nooc ayaa loo tukadaa bay tilmaamaan lix iyo toban nooc ayaa loo tukadaa waxaa ka mid a ah waxyaalaha ugu mashhuursan ka mid a ah. cadowga in loo kala qaado markaad salaada gelaysid inuu qiblada kaa jiro iyo qiblada meel ahayn cadowga inuu kaa jiro qodobka aada u fahma jihaad baad ku jirtaa salaadiina waa gashay cadowgiibaad isku meesha idinla joogo dagaal idinkala dhexeeya inaad salaada tukatidna waa rabtaa cadowgu inaad iska ilaalisidna waa rabtaa laba u kala qaad marka cadowgu ma qibladu kaa xigaa mise meelaan qiblada ahayn qiblada meelaan ahayn hadduu kaa xigo waa ka waa ka hadli doonaa laakiin qiblada hadduu kaa xigo cadowgiibaa qiblada kaa xiga imaamkii dadka tujinahayo amaanduulaha ciidanka tujinahaye dadka wuu simayaa salaadaa la wada gelaya kulli allaahu akbar waa la wada rukuucaya rukuucdana waa laga soo wada toosaya sujuudda marka la marayo baa la kala harhayaayo safka hore imaamka ku dheganayaa la sujuudaya imaamka kuwa kalena waardiye qabanayaan adigoo salaaddii ku jira waardiyahayaan galo sujuudi maayaan kuwaanu markay sujuudda ka soo toosaan bay u dabamarayaan ma la fahmi ogow salaaddiina waa isku xiran yihiin waa wada tukanahayaan kuwo wax waardiyeynaya iyo kuwo la waardiyeynahaya saas isugu jirayaan waa haddii cadowgu qiblada kaa xigo meel aan qiblada ahayn hadduu kaa xiga waa sida xadiidkan u tilmaamay maxaa la samaynaya waxaad samaynaysaa salaaddu weliba musaafiriin haddii la yaho laba ragcadood oo kale la tukanaya salaadaha la gaabiyo soomaynaa soo marin duhurka iyo casarka iyo ceshaho soomaynaa soo marin salaadiiba laba ragcadood baa la tukanayay kow cadowgiina qiblada meel meelaan ahayn buu kaa jira ciidankaad laba u kala jebinaysa qayb waxaad leedahay aniga ila tukada qaybna waxaad leedahay gadaal furaysto waxba salaad hagelinina ciidankaa naga waardiyaya gaalada ah qaybtii salaadda aad tujinaysay hal ragcaad tujinaysaa bes hal ragca markaad tujisid oo hal ragcaad tujisid maaqaa kuu dhiman hal halkii kaleeto ayaad waxaad samaynaysaa u istaagaysaa ayagina way kaa goosanayaan salaadda qolihii halka ragcaad tujisa waa kaa goosanayaan halkii ragca ayagaa iskood intoo u dhammaysta bay waxay ayagoo salaaddii ka baxay aadayaan meeshii furintahayd oo waardiyaha laga hayay yay soo beddelayaan kuwii kale imaamkiina hagee jira waa taagan yahy hal ragcuu tukaday hal xabaa u dhima sooma kuwaasaa u imaanaya imaamkay ku xiranayaan allahu akbar maaquu tujinaya isaga hal ragca u dhimanayd hal ragco ayaa u dhimanayd halkii ragcuu tukada markuu halkii ragca taxyaadkeeda dhammaysto salaaddii ka bixi maayo ayagiibuu sugayaa ragcadda kale inay soo dhammaystirtaan kuwii dambe ragcaddii kale soo dhammaystiranayaan ataxyaadkay ku gaarayaan waa ataxyaadsanahayaan markaasuu salaada ka baxaya ayagii ka bixinaya labada kooxood kooxdii horeeta ragcadda koowaad bay soo gaartay kooxda labaadna ragcadda labaad bay soo gaartay saasay ku kala duwan yihiin marka kooxdii labaad maadaama ragcaddii koowaad ay dhaaftay salaamunaqsigii naqsigii nebiga ila salaamu naqsadeen bay soo gaareen ayaguna xadiidkani marka taasuu tilmaamaya u fiirso fa qaamat way istaagtay daa'ifatun koox macahu nebiga la jiranki bay la tukanaysay wa daa'ifatun biizaa'i alcaduwi cadowga kasoo horjeedkiisay istaagtay yuu tujiyey fa fasallaa biladiina macahu rakcatan hal ragca yuu tujiyey kuwii la jiray uma dahabuu way isaga tageen ragcaddii kale way ka goosteen wa jaa alaakharuuna kuwii kalena way yimaadeen oo fasallaa bihim wuu tujiyey rakcatan waqadat way gudatay a adaa'ifataani labadii kooxood ragcatan ragcatan labadii kooxood mid walba hal ragca u dhimanayd kuwii dambeetana intay istaageen bay la yimaadeen halka ragco u dhimanayd oo nebiga kusoo gaareen fadhiga kuwii kaletana ragcaddoodii sideedii bay u tukadeenba waa ka baxeen ayagu waa waxa weeya sidooda intay u tukadeen bay dhammaysteen oo ka baxeen waa tageenba markaas way dhaqaajiyeen ayib marka salaatu daati riqaac salaad la yidhahdo ugu horraysaa culimmada qaar tilmaamaa nebigu sala allahu calayhi wasalama inuu tukaday salaatulkhawfka ka warran haddii ciidankii ay dagaalamayaan oo aan fursadba lagu siinayn inaad tukatid xabad baa la isku lisahaya waa la dagaalamahaya oo seefta la iska aslahaya marka waxay odhanaysaa qayb baan tujinhayaa hal ay dilo may nin walba say u fududaatuu salaadda ku galaya xataa haddaad rukuuci weydid waxaad samaynaysaa adiga oo aan rukuucin baad tukanaysaa waad ishaaraysaa allahu akbar subxaana rabbi alcala subxaana rabbi alcadiim saas waxyaalahasaad samaynaysa ishaaro bes baad ku tukanaysaa subxaana rabbi alcadiim rukuucda ta kaleeto subxana rabbi alcala hal ragca keliya haddaad awooddo ayadaasaa tukanaysa can yaziid ibni ruumaan waxaa laga wariyey عن صالح بن khawaatin wuxuu ka wariyey ibni jubayrin caman ruuxu wuxuu ka wariyey sallaa tukaday maca rasuulillaahi rasuulkii alla la jirankii sala allahu calayhi wasalam salaata daati riqaaci karimaha salaaddii u saaxiibka ahayd arriqaac waxaa weeye kabuhu markay inta kaa dhammaadaan booskii kabaha calalla iyo maryo aad ku xirxiratid oo kabta lugihii baad waxaad ku duuduubaysaa maryo jaama ah oo jarjaran kabihi baa kaa dhammaaday daaturiqaac marka waa riqaac waa maryaha jaamaha ah ayib salaata alkhawfi cabsida salaaddeedii buu tujiyey see u tukada marka anna daa'ifatan koox safat way safatay macahu nebiga la jirinka sal alay waslam ama riwaayaadka nusakda qab baa waxaa safat maca alimaami idinka maxaa idiin qoran haa macahu rasuulka la jirankii bay safata wa daa'ifatun kooxna wijaaha alcaduwi cadowga ka soo kan iyo kii horema isku midda ah, soo kala duwan yihin isku mid waaye kooxna nebigay salaada la gashay kooxna cadowga hortiisa bay taaganta fa wuu tujiyey biladiina kuwii macahu la jirankii ahaa ragcatan ragcad maxaa u dhiman marka nebiga hal ragco uma qaama wuu istaagay uma habata wuu sugnaaday dhaqaa'iman xaaluyaha mid taagan markuu ragcaddii koobaad dhammaystay wuu istaagay ragcaddii buu marka u istaagay labaad wa atammuu way u dhammaystirteen waa qolyihii salaadda ku xirtay nebige lianfusihim naftooda uma ansarafuu way gadoomeen qolyihii halka ragco uu tujiyey markuu nebigu ragcaddii labaad u istaagay ayagu nebigay ka goosteen qof walba xabaddiisuu tukaday way tageen inta durba ka baxeen way dhaqaajiyeen marka fa safuu waxay safteen wijaaha alcaduwi cadowga hortiisay safteen wa at waxaa timid addaa'ifatu kooxdii al ukhraa ee kale waa kooxde tii cadowga hortaagnayd soo maahayn fa sallaa wuu tujiyey bihim ayaga alrakcata ragcadii allatii taasoo baqiyat u hartay uma habata wuu sugnaaday jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya muxuu u fadhiyaa ataxiyaad buu u fadhiyaa labadii wuu dhamaystay asagu ataxiyaad buu fadhiya uu ducaysanaya qolyahaana maxaa u dhiman dambe hal ragcaa u dhiman wa atamuu way usoo dhammaystirteen lianfusihim naftooda ragcaddii u dhimanayd uma sallama wuu u salaam naqsadee bihim ayaga bihim ayaga maxaa laga wadaa bidaa'ifatayni labadii kooxood ama waxa weya kooxdii dambeeto kooxdii hore waaba ka baxeenbe alrajulu ninka aladii kaasoo sallaa tukaday maca rasuulillahi rasuulka alla la jirankii huwa asagu sahal ibnu abi xahmata weeye daatu riqaacna waa qaswatu najdin qaswada loo yaqaano nebigu sal allau alayh wasalam qolyo reer qatafaan ah ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalama uu la kulmay laakiin dagaal dhexdooda dhex maray muusan jirin nebiguna saxaabadiisa wuxuu tujiyay salaatul khawf riqaacna waxaa loogu magacaabay lugaha saxaabada kabihii markay ka dhammaadeen intay boogoobeen oo dhagaxaantii iyo dhirtii awoodi waayeen ayay waxay ku duubteen mara yar yara ayay ku duubteen oo marooyinkaas daaturiqaac laga wada xadiidkani marka kii hore ayuu la mid yahay kii hore ayuu la mid yahay xadiidka qaybta ku saabsan ugu horraysa can yaziid ibnu ruumaan can saalix ibni khawaat laga haya can saalix ibni khawaat bni jubayrin caman sallaa maca rasuulillahi sal ly slam daat riqaac salaata daati riqaac waa saxaabadii dee dad ka mid ah qof kale lamuusa tukan waana asagaa sheegayoo waa sahal ibnu abi xathmata can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey can jaabir ibni cabdillaahi alansaariyi waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray maca rasuulillaahi rasuulka alla la jirankii sala allahu caleyhi wasalam salaata alkhawfi cabsi salaadeed fa safafnaa waan safannay safayni laba saf khalfa rasuulillaahi rasuulka alla gadaashii sala allahu caleyhi wasalam walxaal alcaduwu cadowguna baynanaa annaga iyo wa bayna alqiblati qiblada dhexooda uu ku sugan yahay fa kabara wuu takbiirsaday annabiyu nebigu sala allahu caleyhi wasalam wa kabarna annaguna waa takbiirsanay jamiican dhammaan sufuuftii oo dhan labadii safba uma rakaca wuu rukuucay wa rakacnaa waan rukuucnay annaguna jamiican dhammaan labadii safba uma rafaca kor buu usoo qaaday ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucdii wa rafacnaa annaguna kor baan uga soo noqonnay jamiican dhammaan uma nxadara wuxuu u hoobtay oo aaday bisujuudi sujuud ha uma nxadara wuxuu u foorarsadoo u hoobtay bisujuudi sujuud asaga iyo wasafu safkii alladii kaasoo yeliihi ku xigay wa qaama wuu istaagay asafu safkii almu'akharu ee la dib dibdhigay fii naxri alcaduwi cadowga dhuuntiisa ayuu saftay oo istaagay falammaa goortii qadaa uu gutay annabiyu nebigu sala allahu caleyh wasalam assujuuda sujuuddii oo waqaama uu istaagay asafu safkii alladii kaasoo yeliihi ku xigay in inxadara waxaa xoobtay asafu safkii almu'akharu ee la dimariyey bisujuudi sujuuday u hoobteen wa qaamuu way istaageen uma taqadama waxaa hor maray asafu safkii almu'akharu ee la dimariyey markii hore wa ta'ahara waxaa dimaray asafu safkii almuqadamu ee la hormariyey uma rakaca wuu rukuucay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam wa rakacnaa waan rukuucnay jamiican dhammaan uma rafaca kor buu usoo qaaday ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucdii wa rafacnaa kor baan uga soo noqonnay jamiican dhammaan uma nxadara wuxuu u hoobtay bisujuudi sujuudo asaga iyo wasafu safkii alladii kaasoo yeliihi ku xigay markaan dambe alladii kaasoo kaana ahaa mu'akharan mid la dib dhigay fi rakcati ragcadii al-ulaa ee hore fa qaama waxaa istaagay asafu safkii almu'akharu ee dambe fii naxri alcaduwi cadowga dhuuntiisa ayay istaageen fi nuxuuri alcaduwi cadowga dhuumihiisa falamaa goortii qadaa uu gutay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam assujuuda sujuudii asaga iyo wasafu safkiisa alladii kaasoo yeliihi ku xigay in xadara waxaa hoobtay asafu safkii almu'akharu ee la dimariyey bisujuudi sujuud ayuu u hoobtay fa sajaduu way sujuudeen uma sallama wuu salaamo naqsaday wa sallamna annaguna waan salaamo naqsannay jamiican dhammaan xaalaneh qaala jaabiru wuxuu yidhi kamaa sidii buu nebigu sameeyey yasnacu ay samaynayaan xarasukum ilaaladiinna iyo waardiyaashiinna haa ulaahi ee kuwaan ah biumaraa'ihim madaxdooda ay ku sameeyaan wadakarahu muslimun muslim baa xadiidkan sheegay bitamaamihi dhammaystirankiisa asagaaba la gooni noqdayba sida sawaabka ah wa dakara albukhaariyu bukhaarina wuxuu sheegay darafan qayb oo minhu xadiidka ka mid ah wa annahu jaabirna sallaa wuu tukaday salaatal khawfi cabsida salaaddeedii maca nebiyi nebiga la jirankii sala allahu calayhi wasalama filqaswati duulimaadkii dhexdiisa assaabicati ee toddobaad qaswati daati riqaaci karimada iyo tolmaha qaswadii iyo duulaankii u saaxiibka ahayd duulaankaas ayayna ahayd dayib xadiidkanu kuwii hore labadii hore aan soo marray waxbuu kaga duwan yahay labadii hore cadowgu wuxuu jiray meel aan qiblada ahayn xadiidkanu laakiin wuxuu ka hadlayaa cadowgu markuu qiblada kaa jiro tusaalaan idinsiin saf baa halkaan istaagaya imaamkiina waa ka horeeya safka kalena waa ka dambeeya soo laba saf maa kulli salaada la wadagelaya cadowgiina waa la iska arkaayo horey buu marahayaa ama horey buu jooga waa la wada rukuucayaa waa laga soo wada toosayaa labadaa waa la wada samaynaya labadaa marka la wada sameeyo huma inxadara bisujuudi wasafu aladii yeliihi sujuud ayuu nebigu sala allahu alayh wasalama u hoobta markaas imaamku wuu sujuudayaa asaga iyo safka ku xiga yaa haraya safkii dambaa haraya sujuud ma u harayaan marka ma sujuudayaan markuu sujuudda soo dhammaysto oo ragcaddii labaad uu istaago imaamku baa waxaa sujuudaya oo weliba soo hormaraya safkii labaad kuwii horeeto ragcadda la sujuudayna gadaal bay soo marayaan labadii saf safarkii markii hore horreeyey hadduu dambeeyaa ragcadda dambe safkii markii hore dambeeyana hadduu horreeyaa sidaasay ku wada tukanayaan marka way sujuudayaan way soostoosayaan nebiga iyo imaamkii way ku xigsanayaan kuwa kalaan saasay kaga da imaanayaan qaabkaasaa marka mar hadduu cadowga qiblada kaa xigo salaada salaatulkhowfka loo yaqaano loo tukadaa wallahu aclam sala allahu baaraka cala nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin